رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii rawdat alanwaar ee siiradii nebiga sala allahu calayhi wasalam weli waxaa noo soo socda amase aan ku jirnay qaswadii iyo duulaankii axsaab waxaana noogu soo dambeeyaha khatab iyo tallaaqoo la tansiiqiyoo laysku xiray in go-aan lagu soo gaaray in muslimiinta markaa lagu tirtiro nuurka ilaahayna markaa lagu damiyo khadfaan iyo nimankii qurayba iyo nimankii quraysheed axaabiish iyo wax allaala wixii ay wateen yaa hal zaman iyo hal saac keliya waxay isugu yimaadeen adaraaftii madiina ashuuraa tashigii iyo wa xafrulkhandaqi dhufaysqoditaankii dhufayskii la qodahayey ee fikraddii salmaan uu keenay ayaa madiina iyo shuuradii wabalaqa waxaa soo gaaray wabalaqa waxaa soo gaaray khabar tajamucuhum is-aruursigooda qadarkiisa iyo wa taxarukihim dhaqdhaqaaqoodii ilalmadiine ayuu soo gaaray nimankii kaafiriintaa mar allaala markii ay go'aan ku gaareen inay madiine weeraraan ayaa khabarka nebiga waaba soo gaarayba fastashaara wuu la tashaday rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalamna asxaabahu asxaabtiisa ayuu la tashaday fa ashaara salmaan alfarisiyu salmaan alfarisi ninka la yidhaahdaa wuxuu u ishaaray radia allaahu canhu bixafri lkhandaqi dhufis in la qodo dhufis qoditaankiisa ayuu u ishaaray fastaxsanuuhu way wanaajisteen fikrad fiican inay tahay ayay markaa u arkeen waatafaquu calayhi wayna isku waafaqeen go'aan ayay markaa ku gaareen in magaalada madiina dhifis lagu sameeyo la reer farisi waa niman dagaal muddo dheer ku soo jiray qibradna markaa u lahaa rasuulka sal allahu calayhi wasalam shuuruu samayn jiray saxaabada wuu kala tashin jiray wax allaala waxaan waxii lagu soo dejinin intaa kadib salmaan ayaa farta ugu fiiqay oo yidhi cadowga rasuulkii alleh markaysaanoo kale nooga badan yihiin dhufaysaan qodanaa dhufays ayaan markaa qodanaa buu yidhi nebiga iyo saxaabadiina way wanaajisteen go go'aankaa oo wax fiican bay u arkeen wayna isku waafaqeen waxay fumeen ina almadiinata magaalada madiina tuxiitu bihi ay ku hareeraysnayd oo waxaa ku wareegsanaa al tuxiitu bihi allaabaatu ay alxaraab baa loola jeedaa wahiya alxijaaratu sawd waa dhagxaanta madmadooyo dhagxaan madmadow ayaa ku wareegsanaa min asharqi min asharqi meesha bari xigta min alsharqi waalgarbi iyo waaljunuubi macnaha bari ee waxayfameel ana almadiinata magaalada madiina tuxiitu bihi ay hareeraysay ku hareermaysmaayeen allaabaad laabaadka ay alxaraad baa loola jeedaa wahiyo alxijaaratu saw waa dhagxaanta madmadoode min asharqi iyo walgarabi iyo waaljunuubi waa dhanka sharqi oo bari xigta garbi oo galbeed ah waljunuub iyo dhinaca waqooyi laa tuslixu ma u sulxanaynin oo qofku uma suurageli karin liduquul soo gelitaan alcasaali inay ka soo galaan dhinaca sharqi iyo qarbi iyo junuubba cadowkama soo geli jirin ilaa jihata shamaal dhinaca waqooyi maahan halkaa dhinacee waqooyi baa laga soo geli jiray fa ina rasuul allahi rasul iyo ugu ciriirisan dayrati algarbi iyo shiidmadowga waa dhagax madow ee dhanka garbi xigtaa sharqi xigtaa wahwa kaas naxwul mayl inta u dhaxaysee meesha in laga dhigo ama meeshaasoo ah makaan meesha ugu ciriirisan inuu markaa noqdo fa wasala waa xiriiriyey rasuulka alxaratayn labada xaro labada dhagax madow inta u dhaxaysaa bixafri lkhandaqi god laga qodo khandaqa qoditaankiisa meeshaasuu ku xiriiriyey fii haada almakaan makaankaa asaga ah makaankaa laga soo galaayay oo furan ayuu nebigu u doortay uu ku xiriiriyey labada xarro inta u dhaxaysee bannaan ee adaga uu ka soo geli karo in dhifiiska laga qodo wabada'a waa bilaabay hada alkhandaqa dhufayska asaga ah fii jihati almaqribi jihada maqrib ee qorax u dhac oo min shamaali jabali salcin waqooyiga jabalka lagu magacaabo jabalka salle ayuu ka bilaabay rasuulka sal alla alayh wasalam qoditaanka wabada'a waa bilaabay hada alkhadaca iyo dhufays qoditaanka fii jihati almaqrib buu ka bilaabay oo xigtaa min shamaali jabali salci salaca jabalka lagu magacaabo waqooyigiisa wa wasalahu wuxuu gaarsiiyey ila sharqi ilaa taagan xaanta ee bari xafiiska ku yaala ilaa meeshaasuu gaarsiiyey rasuulka sal alla calah wasalam oo wuxuu yidhi godka qoditaankiisa ha laga bilaabo jihada maqrib ee shimaalka dhanka shamaal ee waqooyi jabal ka xigta ha la xiriiriyo qoraalkoo ha la gaarsiiyo ilaa sharqiga waa dhanka qoraxbax madax meesha oo weliba dhulka xaradee dhagax madowga ah alsharqiya ee bari xigta cinda utumi shaykhayn dhufayska shaykhayn lagu magacaabo agtiisa markaa ah waqad wakala wuxuu u wakiishay ilaa kulli casharati rijaalin toban nin oo kasta an yaxfuruu inay qodaan arbaciina diraacan afartan dhudhun ee shaqada in la ay ku fiican tahay toban toban buu raggii u saaray nebiga sala allahu calayhi wasalam toban nin kastaba wuxuu u wakiishay ee uu amray inuu qodo afartan dhudhun afartan dhudhun inay markaa qodaan waqad wakala ilaa kulli casharati rijaal tobankii rag goosta dhammaantood wuxuu nebigu wakiil uga dhigay an yaxfuruu inay qodaan arbaciina diraacan afartan dhudhun washtaraka macaa qayb galay saxaabadii iyo toban tobankaa micigooda rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam washtaraka wuu la wadaagay macahum micigooda wuu kala qayb galay rasuulkii alle fii xafri lkhandaqi godka qoditaankiisa intuu yabaakoorad qaatay uu kursi ku fadhiistay rabbihi shaqeeya idinka asagana meesha ma fadhiisanin balse rasuulka sala allahu calayh wasalam ishtiraab buu la sameeyey wuu kala qayb galo wuu ka qayb qaatay micigooda fii xafri lkhandaqi godka qoditaankiisa iyo wanaqli turaabi rabitaanka ciidda carada baabduraynteeda iyo ciidda rabitaankeedii qaaditaankeeda intaba rasuulku wuu ka qayb galay wa kaanuu waxay ahaayeen yartajizuuna kuwa irtijaaza way geeraarayeen saxaabadii fayujiibuu nebigana waa u jawaabayey marna asagaarayo fayujiibuuna ayagaa jawaabayey waxaa loola jeedaa waasaan horay u soo marnay shaqada markay jirto howlna la qabto orahyaa jirta dadka xamaaliyaasha ah ay markaa isdhaadhaafsadaan labada naagee dhabarka tumaayo midna gasha markay kor u qaado idinka ma soo gaarin baa laga yaabaayo ee tan intay ku dhufatay wax dhahaysaa tana iihi ay dhihi jirtay gabdha yaryaraa meesha fadhiisaan u male oo shushiin iyo waxyaabo kale iyo waxyaabaha u sameeya kasha iyo miiga marka badarka lagu timo laba gabdhood ama laba naag baa tumi jirtay laba hooyo markaasa midbaana wax leedahay musikada way caddahay waxyaabaha noocaasoo kale waxay ka mid tahay waxyaabaha laysku dhaafsiiyo howsha tibkiibay shaqadeeda marka qofku uu arimooyinkaasna xawaali xataa waad aragtay meelaha laga shaqeeyo kuwa wax dalbala iyo markaad furdada tagto marka taasaa qofka howlaha laakiin rasuulka iyo saxaabadiisu mar allaala markay oraahda dhahayaan waxay dhihi jireen wax khayr ah waxaan shar ahayn wax wanaagsan fiiri hadda wayartajizuuna wakaanu waxay ahaayeen waa saxaabadii yartajizuuna kuwa geeraara iska dheh fayujiibu nebiguna waa u jawaabahayey wayartajizu marna asagaa tuurahayey fayujiibuuna ayguna way jawaabayeen allaahuma laa caysha ilaa cayshu alaakhira nabiga dhahayay ilaahiyo nolol aan nolosha aakira ahayn ma jirtee faqfir lilansaari waalmihaad ayadana waxay dhahayeen naxnu aladiina baayacuu muxammad cala alislaami maa baqiina abadan waxaan kuwii nebi muxamed kula mubaayacooda islaamnimo riwaayadaha qaarkood cala aljihaad maa baqiina abadan in allaal intaan adduun idno allaahuma laa caysha ilaa cayshu alaakhira xagguu ka leeyahay ilaahu nolol aan nolosha aakhirahayn ma jirto ee ansaar iyo muhaajiriin u dembidhaaf aynu waxay leeyiin anagu waxaan nahay kuwii nebi maxamed kula mudaayacooda islaamnimo in allaala intaan adduunka joogno saasaa marka hooshii lagu wadaayey marna asagoo irtijaazaayey ayagaa jawaabayey marna ayagaa irtijaazayo rasuulkaa jawaabayey sala allahu calayh wasalam waqad kaabaduu way ku dhibtoodeen marka waqad kaadabuu way ku dhibtoodeen oo inay dhibtoodeen baa xaqiiqo ah ahamaa'a xafrihi intii godkaa la qodaayey anwaacan noocyabay ku dhibtoodeen oo min almashaqati mashaqooyin ah dhowr dhibaatooyin oo noocyo ah ayaa isugu darsamay walaa siyamaa waxaan ula sii jirinba shiddatu lbardi qabowgii darra qabow aad iyo aad u daran baa maalintaas socday ay godka ku qodaayeen baahi adagna way jirtay shiddo daranna way jirtay juur adagna wuu jiray saa darteed qabowga iyo baahidaa mada ula sii jirinba dhibaatooyin fara badan baa soo martay dhibaatooyinkaa soo maray oo maalintaa ay ku dhibtoodeen haba ugu sii badnaadaano baahidii iyo qabowgii faraha badnaa waqad kaabadu way dhibtoodeen ahnaa'a xafrihi intay godkaa qodaayeen anwaacan noocyo oo min almashaqati mashaqooyinkii ka mid ahaa walaa siyama ulamada sii jirinba shiddat albardi qabowga darnaantiisa iyo wa shiddat aljuuqi baahiga darnaanteeda wa kaana wuxuu ahaa yu'taa mid lala yimaada lahum ayaga oo loo keeno bimil'i kafin kaf buuxiisa muddi oo min ashaciiri shaciir marka lagu samaynayey oo lagu soo sanceeyey samceeyey subag baa lagu soo sameeyey ama xayr soo karayso uryar uu yeeshay fayakuluunahu way iska cunaayeen ilan wax kale ma laha hal kaf oo shaciir ah baa inta la soo sameeyo waxaa lagu soo dhexgelinayey fayusmacu bidahamin dasan iyo xeer baa lagu soo samaynayey xeertaasoo yafuuxu minhaa ay ka soo urayso arriixu ur waxaa kasoo karayo kasoo baxayey urba faya'kuluunahu ayguna way cunayeen way raashin kale lama haysanin wahwa asagoo yascudu dhib uu ku yahay muruuruhu inuu maro cala alxalaqi dhuunta ilan wixii markaa kar leh oo aan la cuni karin oo waxoogaa soo uraya qofku ma cuni karo sidaa darteed saxaabadu hawshaana waa ku jira diintii alamaliibadaya cunto kalena lama haysto sidaa darteed way iska cunayeen faya'kuluunahu way cunaayeen wahwa yascabu asaga uu dhib ku yahay muruuruhu maritaankiisa inay marsiiyaan cala alxalqi dhuunta washakaw waxay u sheegteen ilaa rasuuli illaahi rasuulka xaggiisa sala allahu calayhi wasalam aljuuca baahibay u sheegteen wa arawhu waxay tusiyeen calaa butuunihim caloolahoodo xajaran xajaran dhagax dhagax kaanuu ay ahaayeen qad rabatuuhu kuwa markaa ku xiray baahida markay ka bootaa intay dhagax soo qaateen labalaa dhagax dhagax caloosha intay geliyeen bay ku rabtayeen waa ku xireen siay baahid marka uga washakaw ilaa rasuulilahi siay u sheegteen aljuuca baahi wa an qadraw kuwa markaa ku xiray fa araahum waa uu tusiyey asagana calaa badnihi calooshiisiibuu tusiyey oo xajaray laba dhagax ku xiran hal hal baa ku xiran kooda ka nebiga laba dhagax baa ku xiran waxaad arkaysaa inuu ka baahi badan yahay waqad waqacat waxaa dhacday afnaa'a alxafr qoditaankii intii lagu guda jiray bacdu alaayaat aayada qayb ka mid ah waxyaabo mucjizooyin ah ayaa dhacay ra'aa wuu arkay jaabir jaabir ninka lagu magacaabo shiddat aljuuci baahida daran oo fii rasuuliillaahi rasuulka alla ku sugan sala allahu calayh wasalam falam yasbir wuu adkaysan waayey tiisa kama fikirine tiimadii buu ka fakeray marka waa u adkaysan waayey fadabaxa wiilkan waxar lahu asaga uu lahaa waxar boodgal ah ama gurijoog ah oo asaga uu lahaa buu qalay wataxanad waxay shiiday imra'atahu naagtiisana saacan saac iyo koombo oo min shaciirin shaciir markaa ah koondaqanadii ah bay shiiday uma kabacdi dacaa wuxuu u yeeray rasuula allahi rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam siran si qarsoodi ah ayuu ugu wacay nabigoo fii nafarin koox ku dhex jira oo min asxaabihi asxaabtiisa ka mid ah intuu u tegay buu dhegta ugu sheegay wuu soo baxa wax yar oo waxaan samaynay waxar yaroo guri joog ah iyo koombo koombada mataqaanaa weliba shishiida ah oo shaciir ah taasna markaa waa la shiidaye tacaal anta wanafar riwaayaadaha qaarkood adi iyo nin ama laba nin intaa hadday ka bataan cuntada way yaraanaysaa soo bax buu yidhi allahi sal allahu calayhi wasalam bijamiici ahli lkhandaq buu la istaagay intii khandaqa iyo dhufiska qodaysay oo dhan wahum alfun waa kun qofood ay markaa ahaayeen fa akaluu way cuneen washabicuu way dhargeen wamaa zaalat ma ka zuulin alburmatu dherigii taqitu inuu markaa weli karaayo hilibkii waxartii yariista ahayd bud bay leedahay weli way badbadaysaa walcajiin cajiinkiina yuhbasu la muufaynayo weli waa koombadii yareed ee shaciirta ahayd wadahabad way la tagtay ukhtu nucmaan bin bashiir bixafnatin sacab oo min tamrin timir ah ayay la soo qaaday liabiihi oo min tamrin oo liabiihi aabihi iyo wakhaalii abtigii u sugnaa timir nooca eh, fabadadahu wuxuu ku firdhiyey rasuuluullaahi sal allahu calayhi wasalam sacabkii timirta ahaa fawqa fawrin mara korkeeda wadaca wuxuu u yeeray ahla alkhandaqi nimankii godka qodaayay oo dhan oo kor ah fa akaluu way cuneen warajacuu wayna ka gadoomeen watamru timirtii oo yasqudu cuqubanaysa min atraafi thawbi labada darafkeeda weli way daadaadanaysaa waxbaa dhacdhacaya wayna dhammeeyeen kunkoodii way dargeen weli waxbaa ku haray meeshii waa sacabkii gabadha intay soo qaaday timirta ahayd intuu go ku firdiyo nebiga wadacaa ahla alkhandaqi ahlu khandaq buu u wacay asxaabtiisuu ka fakarayaa maanta wax allaala wixii dadka loogu talagalay ayagu ay lixsadaan wax allaala wixii loogu talagagumaan oy dadku dhargaan ayagoo iska bilaaba dadka maanta jooga qayb ka mid ah sidaa darteed waad u jeedaa nebiga laqad kaana lakum fii rasuuliillaahi uswatun xasana wixii asaga xataa hadduu dhaho aan bilaaba ay fasax siinayaan yuu ayagu markaa ku bilaabaya weliba qisadu way soo gaagaabisaye markay wada dhargeen qofkii ugu dambeeyey cunay yuu rasuulku ahaa sal allahu calayh wasalam wadacaa ahla alkhadaq faakaluu way cuneen warajacuu way ka gadoomeenoo sideedii bay uga tageen waatamru yasqudu timirtun ay ququbanaysay daadaadanayso min atraafi thawbi marada darafkeeda wa caradat waxaa u soo banbaxay lijaabirin jaabir iyo wa asxaabihi asxaabtiisa toban tobantood buu rasuulku u xil saaray in godka loo qabo tobankii jaabir uu la socday waxaa ku soo baxay athnaa alxafr intay godka qodaayeen kudyatun daran mar allaala markii gawaankii ay zuulin waayeen bay nebiga u sheegeen fa nasala rasuuluullaahi rasuulkaa ku degay wa darabahaa wuxuu ku dhuftay gawaankii bilnicwali garwayntii garweyntii dhulka lagu qodayuu ku dhuftay facaadad waxay noqotay kafiiban bacaad ahyalay qubmaaya ay rablan waaye shubmaayo laa yatamaasak aan ishaysanin bacaad saas oo qubmaaya yuu markaa noqday waa carada waxaa u soo danbaxay libanaa'i wa asxaabihi barayo tobankii nin waaye faqataca waxaa u soo baxay ayagana sidoo kale wacarada lidaraa'i asxaabihi sakhratun dheh dhagax baa u soo baxay fanazla rasuulu ullaahi baa ku degay godkii wa qaala wuxuu yidhi bismi illaah duma kabacdi daraba wuu ku dhuftay darbatan dhufasho bilmacwali garweynta faqataca wuu gooyey qidcatan minhaa daw'un iftiin baa ka baxay faqaala wuxuu yidhi allaahu akbar ilaahi baa weyn oo cucdiintu waxaa la isiiyey mafaatiixa shaam shaam furayaalkeeda wa inii anigu la anduru waxaan eegayaa oon arkayaa oon degayaa ilaa qusuurihaa soqowladaheedii iyo sararteedii alxamraay gadgaduudnaa assaacata haddeertaan waan u jeedaa uma kabacdi daraba waa dhuftay haddana athaaniyata mar labaad wa bashara wuxuu ugu bishaareeyey ama uu ku bishaaraystay bifatxi faris faris furitaankeeda uma athaalita mar saddexaad buu ku dhuftay wa bashara bilfatxi alyamani ayay bishaaro ugu noqotay wuxuu ugu bishaareeyey ruum ee yaman in la furanayo waqatacat asakra dhagaxii ama buurtiina way gogo wa aqbalat qurayshun quraysh baa soo qaabishay oo timid iyo waman tabicahum intii soo raacday fii arbacati aalaafin afar kun oo ciidad ayagoo ah wa macahum waxaa micigooda ah alaau mi'ati faras saddex boqol oo faras wa alfu baciirin kurati fii waxaana hogaaminaye madax u ahaa abu sufyaan ninka lagu magacaabo wayaxmilu waxaa qaaday oo waday liwaa'ahum calankooda cihmaan ibnu talxa ibni abi talxa ninka lagu magacaabana calankoodii markaa waday alcabadari alcabdari lagu magacaabo fanazaluu waxay soo degeen bimajtamaci alasyaari baabka meeshuu isugu kulmo meesha lagu magacaabo oo min rawmati bayna alxurfi iyo wazagaada macnaha waxa waaye waddo noqonaysa oo uls isku xirta juruf meesha lagu magacaabo iyo zakaada baadka meesha isaga ah ayaa markaa e, e, e, isugu yimaado ay markaa ku soo kulmeen wa aqabalat kadfaan hadfaan baa soo qaabishay iyo man tabicahum intii la socotay oo ah fii sittati aalaafin lix kun ah fanazaluu ayaguna waxay soo degeen bidanbi naqmaa meesha lagu magacaabo macnaha weli waayo meesho ilaa jaanibi uxud uxud dhinaciisa markaa ku yaala waa waadide fanazaluu waxay soo degeen bidanbi naqmaa dembiga iyo waadiga lagu magacaabo naqma oo ilaa jaanibi uxud uxud dhinaciisa ku yaala wa kaana quduumu haada aljeysh ciidankaasoo soo gelitaankiisa alcaramrama ee xooga badan wuxuu ahaa ilaa aswaari almadiina magaalada madiina geesaheeda iyo aswaarteeda soo degay balaa wuxuu ahaa imtixaan shadiidan oo markaa daran bela iyo imtixaan shadiid ah buu ahaa wa mukiifan cabsigelin buu ahaa jiddan oo aad u daran aadba muslimiinta maalintaa imtixaan ay u mareen kamaa qaala allahu tacaala sida ilaahay uu yidhiba id jaa'uukum yaa ayuha aladiina aamanuu idkuruu nicmat allahi calaykum id jaa'atkum junuud sida ilaahay tilmaamay caydusay usii socotay id jaa'uukum wakhti ay idinkaga yimaameen min fawqikum korkiina wa min asfala minkum iyo hoostiina wa id zaaqat ilabsaaru wakhti indhihii ay iisheen soo gaartay alxanaajira kalxamaha cabsi daraaddeed watadunnuuna waxaad u malayseen billaahi ilaahay addunuuna malooyin oo muslimiintana mala fiican bay ilaahay u maleeyeen munaafiqiintana mala xun bay markaa u maleeyeen watadunnuuna billaahi dunuuna hunaalika goobtaas ubtiliya almu'minuuna mu'miniintii waa la imtixaamay wa wasulziluu waa la rogrogay oo waa la ruxruxay zilzaalan ruxruxitaan shadiidan ee markaa daran fafabat allaahu ilaahay baa sugay almu'miniina mu'miniinta kamaa qaala sidii uu yidhiba walamaa ra'a almu'miniina mu'miniinti markay arkeen alaxsaaba xisbiyaalkii qaaluu waxay dhaheen haadaa midkani maa wacadana allaahu waa wixii ilaahay noo yaboohay iyo rasuuluhu rasuulkiisada wasadaqa allaahu ay ukiisa way noo run sheegeen wamaa zaadahum uma siyaadinin ilaa iimaanan rumayn maahane iyo watasliiman tasliiman hogaansamid iyo isdhiibid dhankaas waa dhankii mu'miniinta ilaahay baa sugay ama almunaafiqiin laakiinse munaafiqiinta iyo waaladiina kubii fii quluubihim quluubtoodu maradun jiradu ay ahaatay qaaduu waxay dhaheen maa yacdana allaahu ilaahay muuma yaboohin iyo wa rasuuluhu rasuulkiisaba ilaa quruuran kada io qiyaamo maahane ilaahay iyo rasuulkiisa wayna qiyaameen oo wayna sireen saasay markaa dhaheen xataa gobol ayay ka mida ay dhaheen moxamed wuxuu noo ballan qaadayaa qaysar iyo faaris iyo inaan qabsan doonno maantana musqul ma aadi karno waa tana oo aan dhaqaaqi karin oo aan musquul xataa aadi karin markaasuu le idinkugu bishaaraynaya faris waxaan idinkugu bishaarayna maxaa naloo bishaareeyaaba maanta cabsi daraaddeed masqul xataa ma aadi karniyo suuliya saasay markaa dhaheen maa wacadana allaahu ilaahay mayma yaboohin iyo rasuulkiisaba ilaa guruura wastakhlafa wuxuu ku dhaafay rasuuluullaahi rasuulkii alle cala almadiinati magaalada madiina ibna ummi maktuum ninka lagu magacaabo waa wiilkii noolaha ay ku soo degtay cabasa watawalla an jaa'ahu alacma ninkaasuu magaalada ku dhaafay wa jacala annisaa haweenkiina wuxuu yeelay nebiga iyo wadaraariya ilmihiiba fil aataami dhufiisyaalkii buu dhex geliyey si adowga uusan dhib u gaarsin caruurta iyo haweenka uma ka bacdi kharaja wuxuu la soo baxay nebiga fii alaaati aalaafin saddex kun oo min almuslimiin muslimiinta ka mid ah fajacaluu waxay yeerahum dabaradooda ilaa jabali salcin buurta madiina ku taala ee jabal salci la yidhaahdo wataxasanuu bihi kaasay dhufays ka dhigteen waalkhandaqa dhufayskii la qoday ee salmaanulfarisi oo ishaarayna baynahum muslimiinta iyo wa bayna alkufaar ayuu u dhaxeeyey meesha ha inoo joogto wabilaahi towfiiq wallaahu subxaanahu watacaala tacaala aclam